كتاب الوافي بما في الصحيحين للمحدث الشيخ صالح بن أحمد, أحمد الشامي حفظه الله fi leylati alaxad asaadis min jumaada althaniya aw alaakhira cami alfin warbacomiya wathamaani wathalaaiin hijrati lmustafa sala allahu aleyh ali waslem dimna silsila duruusi xadiidi mustafa sala allahu aleyh waali waslem badan bikitaabi alarbaciin waintiham bisunan wasaxiixayn yasara allahu litman walikmaal warazaqana ikhlaas fi lqowli walcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii shanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi ma fi saxiixayn lisheekh saalix ibn axmed ishaami xafidahu اllah habeenkana waa habeen axad ah lixda jumaad athaaniya ama bisha lixaad kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salatu salaam waxaan kusoo jirnay maqsadka caqiidada kitaabkan waxaan kusoo kusoo jirnay kitaabu اliimaani biاlyowmi اlaakhir maalinta aakhira in la rumeeyo ayaan kusoo jirnay iyo adiladii kusoo aroortay abwaabtii ayaan wadnay baabka sagaalaad ayaan marinaa baabu qisati اljasaasa jasaasa qisadeeda ayuu u baabiyey baabkan jasaasa shay la yidhaahdo amaba makhluuq noolo ah oo magacaa loo yaqaana ayuu baabkan u baab yahay in shaa allahu tacaala way noo imaan doontaa khulaasada baabkan wuxuu yahay nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalem ayaa maalin maalmaha ka mid a saxaabada wuxuu wuxuu uga sheekayn jiray dajaal marka maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa weeyaan wakhti aan wakhti salaad ahayn ayuu muadinkii inuu dhawaaqa u yeeray muadinku u dhawaaqay wuu adimay kadibna asalaata jaamica ayuu muxuuaha ku dhawaaqay waa lisu yimid salaada la tukaday sida caadada ahayd marka nabiga alai sl slam arrin cusub ay jirta laba ragc ayaa la tukan jiray kadibna markaas ayuu nabiga khudba u istaagay nabiga wuxuu caddeeyey sala allahu aleyh ali waslem weliba isagoo dhoolacadayn oo aad u qasla ayaa wuxuu yidhi sheekan idin wada maanta qiimo badan warkii aan dajaal idinkiiga sheegi jiray iyo qisadiisii iyo xaaladiisii ayaa nin la yidhaha tamiim addaari oo saxaabigaas oo soo islaamay ayaa dajaal soo arkay sidii uu kula kulmay ayuu ka warramay sidii ay ku arkeen ayuu ku warramay sifadiisii ayuu sheegay su'aalo badan ay isdhaafsadeen arrintii ayada ahayd ayaan idiin sheega iga dhagaysto oo nebi moxamed calayhi salatu salaam ayaa saxaabi ka warina muxuu ahaa eh, riwaayad ka warina kadibna wuxuu sheegayaa in iyaga oo soddon ah oo nimanka la yidhaahdo judaam iyo lakham labada qole oo reer carbeed iyo ninka la yidhaahdo tamiim daari inay badda doon u qaateen ama markab kadibna baddi ay ku kacday badkaci xilliga badda ay xirmaysay ayaa la joogay kadibna bil kaamil ay ku jireen saysaab iyo hayhaab ku jireen meel jasiiradda ama adow ah ayay muxuu ahaa wakhti yimaadeen makhribood ah kadibna laashashkii yaryaraa oo doonta saarnaa ayay ku degeen jasiiradii ayay galeen markay sii galayeen ayaa muxuu ahaa xayawaan iyo noolo timaha ka baxay ay aad u weynan badan yihiin oo timihii madaxa ka baxay iyo jirka ka baxay ay isku darsameen oo wejigiisa iyo gadaashiisa aan la kala garanaynay ayay arkeen kadibna waxay yidha warinkaar kugu dhacday maxaad ahayd waxay ku tiri marka jasaasaa la yidhahdaa jasaasona maxay ahayd waxay tiri jasaaso warkeeda iska daaya waxaad yeelaysaan ninkan meesha mxuua ku xaraysan dayrka ah, ama meeshaan eh, suufi eh, qol suufiyeedka ku xaraysan kaaliya u taga ina keena cabsi ayaa raggi gashay inay shaydaano tahay ayay u fahmeen kadibna way iska raaceen qalbi adayg dad bil kaamil ah ma hayaanba way raaceen waxay u tageen nin aad u weyn oo intuu ilaahay subxana wa tacala khalqi bashar weyninkiis lah aad u weyn eh, madow nooca ah sifaad mucayana lah sifaadkuu nabiga ka sheegi jira salaam kadibna gamihiisa qoorta lagu iray gacmihiisa qoorta lagu xihay lugihiisana jilbaha ilaa haqawyada inta udhexaysa bir lagaga marooji oo silsilaysan oo saa u yeelo duldul u yeelo ay u tageen markaasa inkaad kudhacday keed ahayd markaasa wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan aniga gacantaad igu haysaane oo nin gacanta ku jiraan ahaye bal adinka ii oo nin xirxiranoo meel idiin yeelaan ahay way u warrameen marka carbeed oo badda ay kusoo ciyaartay oo jasaasada ay soo mareen oo wixii ay u warrameen kadibna markaasaa ah wuxuu weydiiy su dhowra oo muxuu ahay badda tabarye ahayd waa ka warrama xaaladeeda oo biyaheedi weli ma la isticmaalahaa naqli bisaan meesha la yihahda muxuu ahay eh, ishi iyo muxuu ahay eh, beerihii iyo timirtii ma ka meesha zuqar la yidhaahdo eh, biyihii ku jiri jiray ama ishi ma socota ahaa waa sida nebi maxamed ma soo baxay sal sl nabiyulummiyiin ma soo baxay ha waxaa weeyaan maxay isla gaareen nimanka reer carbeed loo soo bixiyey in badan oo ka way rumeeyeen oo ay ku dhowaadeen arrintaas oo khayr badan waxbuu sheegsheegay kadibna markaasuu iska waramay inuu dajaal yahay in uu soo baxay ay dhowaatay ayuu u sheegay marka qisada ayada ah iyadoo duduban waa inta ayada weeyaan nabigeenna cala sl saxaabada isagoonan tamiim imaanin ayuu ugu sheekayn jiray tamiimka ayaa marka la kulmay tamiim daari radia allahu tacala anhu ardaha ayaa la kulmay dajaalkii kadibna uu ka warramay qisada nuxurkeeda iyo duduubkeeda intaas weeyaan baabu qisat ljasaasati jasaasada qisadeeda ayuu u baab yahay baabkan ilan waxaa weeyaan waxaan kusoo jirnay ashraatu saaca saacadda qiyaama calaamadeedan kusoo jirnay waxay ka mid tahy marka dajaal eh, wuxuu ka mid yahay saacadda qiyaama calaamadaheeda lagu yaqaano weyn uu ka mid yahay xadiidka toddoba iyo kontonaad can caamir ibnu sharaaxiil shacbi alimaamu shacbi weeyaan taabicigii la yaqaanay kow iyo labaatanka hijrada nabigeena dhashay calayhi salaat slaam geeriyooday boqol markii ay hijrada nabiga eneed calayhi salaat slaam magaciisa caamir ibnu sharaaxiil ibnu cabd ibnu dikibaar abu camr alhamadani weeyaan waa taabici jaliil ah oo aad iyo aad muxadiiinta u yaqaanaan ee saxiixaynkana kula axaadiis aad u tiro badan ninkaas ayaa wuxuu leeyahay alimaam ashacbi wuxuu leeyahay raximah annahu isaga sa'ala wuxuu weydiiyey faatimata binta qaysin gabadha saxaabiyadda jaliilka jaliilada ah oo faatima binta qays la yidhaahdo ayaa wuxuu weydiiyey ukhta daxaak ibnu qays ninka daxaak ibnu qays la yidhao saxaabiga ahayd ayaa wuxuu weydiiyey wa kaanat waxay ahayd gabadha ayada min almuhaajiraat gabdhaha muhaajiraadka oo soo haajiray alwal ee horhoreeyey oo hijrada ahaan gabdhihii horhoreeyey ayay ka mid ahayd faatima binti qays ibnu khaalid alakbar ayaa la yidhaahdaa alqurashiya alfihriya reer fihriya ayay u dhalatay gabdhihii horhore ayay ahayd siduu sheegay eh, muxuu ahaa raawiga gabadha iyada ah waxaa furay ninka la yidhahdaa abubakr ibnu xafs almakhzumi ayaa furay kadibna waxaa guursaday usaama ibnu zayd laakiin guurka usaama ibnu zayd waxaa ka horreeyey qiso cajiib ah oo nabiga u timid sala allahu aleyh inay garoobowday way xaalad caadi ahayd ciddaday ka soo baxday kadibna nabiga wuxuu yidhi markii ciddada aad ka baxdo naftaada ha nagala degdegin oo intaadan muxuu aha nala tashanin iska guursanin ilan qofka markuu muxuu ciddada ka baxa inta badan ah, muxuu aha haweynta la guursani oo muxuu ahaa guurdoonkii dhan ayaa iskugu tegi khaasatan xiliyadii hore dumarka aadka ay u yaraayeen oo ragga ay aadku badnaayeen amaba helitaanka guurku u culsaa marka oo aadna loo dhowrsanaa marka kadib nabigu wuxuu yidhi alayh slat slaam ha igala degdegin naftaada way u sheegtay nabiga alayh slat slaam rag badan baa inay u yimaadeen ay u sheegtay waxay u sheegtay marka mucaawi bin abi sufyaan katib alwaxyi khaalu lmu'miniin ayay u sheegtay inuu u yimid isagoo doona iyo ninka abujahm abijahmi iyo labadaa nin ay yimaadeen abijahmi iyo ninka la yihahda eh, mucaawiya u yimaadeen ayay nabigu sheegtay markaasaa nabigan wuxuu yidhi alayh slatu slaam nin baa guursan mid ka mid a ah. maxaa yeeley fa ama nin faqiir ah gacan ku hayo lama arka biilba kuma heli kara waa kow mucaawiya ibnu abi sufyaan weyaan wiil yaro mxua miskiin waxba aan gacan ku haynin waadna garanaysa marka dambe u gaaray awalu muluuki lmuslimiin inuu noqday weliba nin deeqsi oo qiimo badan oo aad u xikmad badan oo xilmiga iyo dulqaadka eh, maal looga soo qaato shacbayni wa bayna naas shacrun mucaawiya shacrun la yidhahdaa eh, wuxuu dhihi jiray anigi dadku waxaa ii geed tin tin baan ku hogaamiya dadka nin madaxoo aad loo jeceliy u ahaa radia allahu anhu arda tintaas ayaan ku hogaamiya baynii wa bayna naas shacra idaa shaduu wa idaa arkhow shadu eh, shadaytu wa idaa arkhow shadaytu dadka waxaan ku hogaamiya oo jiray tin yar tinta ayadaa mar alla markay jiidaan ila jiitaan tin waa taqaanaa laisla jiiti way go-ysaa raadiciyaa mar alla markii ay taag ay mxuu ahay ay raariciyaan oo in la taraaro oo la marbaasho iyagoodan ka baqana waan taagaa xikmadaas ayuu lahaan jiray radia allahu tacala anhu arda xikmadiisa iyo mxua xilmigiisana markii aan tarjamadiisa gaarnayan insha allahu tacala haddii aan soo marna aan wax ka sheegi doona mucaawiya marka nabigu wuxuu ku shegay alai sl slam suculuuk inuu yahay nin faqiir waxbaan gacan ku haynin xataa yughniyahum allah min fadlihi wa waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xata yugniyahum allah min fadlih waa faqiir waxba aan gacan ku hayn marka inuu dhowrsado od sooma ayaa laga rabaa oo gabadhii ma beeli kara tan labaad ama abu jahmin falaa yadacu casaahu can aatiqihi qoortaushiisa qoorta kama dejiyo ulu iska wataa culimada waxay yidhahdaan kasiiru safar waa nin safar badan oan joogin nin aan joogin muxuu tari qaarna waxay leeyihin maya waa nin naaggarac badan ayuu ahaa radia allahu tacala canhu arda markaasaa wuxuu yidhi waxaad guursataa usaama ibnu zayd xibu rasuuli illahi wa bni xubihi guursuu ku yidhi nabiga alai sl slam way guursatay khayr aad u badanna way kala kulantay radia allahu tacala canha wa ardaha marka waxay geeriyootay khilaafadii sayid mucaawiya radi allahu tacaala canhum jamiican ayay geeriyootay weyaan gabadhaas ayaa marka xadiidka eh, uu weydiiyey ninka amir shicbi camir ibnu sharaxbiil ashacbi uu weydiiyey anahu isaga sa'ala wuxuu weydiiyey faatima binta qaysin radia allahu tacala anhu arda ukhta daxaak ibnu qaysin radia allahu tacala anhu arda wa kaanat waxay ahayd faatima min almuhaajiraati kuwa soo haajiray alwal ee hore faqaala wuxuu yidhi xadiiinii waxaad ihi arrinta iyada shacbi xadiiini iiga waran faatimay xadiian xadiid iiga warran oo samictii aad ka maqashay min rasulilah rsulka all sala allahu aleh wasalam laa tusnidii aadan u tiirinaynin ilaa axadin cidna oo hayrihi nabiga aanan ahayn oo aad usii maraynin qof kale toos aad nabiga u waranayso saxaabi kale aad usii maraynin weyaan oo adiga aad nabiga toos ugu qaadatay marka faatima saxaabiyaadka culimada culimada ayay ka mid ahayde laafcalana waan fali oon fali oo waan kuu warrami ee ma rabtaa weeyaan faqaala lahu wuxuu ku yidhi shacbi ajalha xadiiinii iiga warran oo xadiikaas nabiga iga sheeg alai slat slam faqaalat waxay tihi samictu waxaan ka maqlay samictu waxaan maqlay cafwan nidaa almunaadi muadinka dhawaaqiisa ayaan maqlay munaadi rasuulka alle muadinkiisa oo yunaadi dhawaaqa muxuu ku dhawaaqayaa asalaata jaamicatan iqra ayay ku nasibsantahay maxaa asalaa jaamicana xaalay ku nasibsantahay asalaata ay ilzamu salaat salaada laazima jaamicatan xaal ay tahay dadka soo ururisa oo kulmisa weyaan fa kharajtu waan baxay ila lmasjidi masjidkaan imid markii aan salaawaadka caadiga oo faradka aan ahayn ayaa dhawaaqaas loogu dhawaaqa asalaata jaamica saas weyaan ayb faharajtu waan baay ilmasjid masjidka aan u baxay fa sallaytu maca rasulila rsulka alla tukaday sal l slem fa kuntu waxaan ahay fii safi nisaa dumarka safkooda ayaan ku jiri allatii mxuu ahay tali la xiriirta duhuura rijaali ragga dhabarkooda la xiriirta oo ragga safkooda dambe ayaan safka ku xigo dumarka ayaan ahay weyaan saasoo ilada radi allahu anhu ardaha falama qadaa rasul rsulka markuu gutay uu dhameeyey salaatahu salaadiisa jalasa uu fariistay cala mimbarin mimbarkuu ku fariistay wa huwa yadxaku isaga qosli ayuu nabiga mimbarka ku fariistay faqala wuxuu yidhi yalzam ha laazimo oo ku sugnaada kullu insaanin qof arko oo halkan ku tukaday musalaahu meeshuu ku tukaday uusan ka dhaqaaqin halkii ha fadhiyo weyaan uma qaala wuxuu yidhi atadruuni miyaad lima jamactukum waxaan idiin soo ururiyey oon halkaan iskugu kinkeenay oo idinsoo jamci ma garanaysaan qaalu waxay idhahan allahu alla weynu rasuulkiisa ayaa ah, aclam ogaan badan oo arrintayda garana wey annaga ma naqaan qaala wuxuu yidhi aniga wallahi baan ku dhaartay maa jamactukum idinma soo aruurinin liraqbatan inaan idin wacdiyo oon wax muxuu ahaa aan janno iyo waxyaaba in jeclaysiiyo ama wax muxuu noocaasaan idinkugu yeera idinkuguma idinma aruurinin walaa lirahbatin cabsigelin oo naaran inkaga digana iyo wixii la midka ah idinma aruurinin walaakin warka lagu laabay jamactukum waxaan soo aruuriyey liana tamiiman ninka tamiima ladaari waa ninkii saxaabiga ahaa oo nasraaniga ahaa oo soo islaamay ood garanaysaan oo sanadkii sagaalkii jirada nabigan ala sl marka ahayd soo islaamay qiso dheerna islaamkiisa way lahayd weyaan liana tamiima adaari radia allahu tacala anhu kaana wuxuu ah rajula nin buu ahaa nasraaniyan nasraani ah christan ah fa jaa wuu yimid oo soo islaamay weyan fa baayaca wuu mubaayacooday oo islaamnimada mxuu ballan waxadaanii wuxuu ii waramay xadiian xadii buu ii waramay waafaqa xadiikaasoo waafaqay aladii xadiikii iyo sheekadii kuntu aan ahaaday uxadiku mid idiin waramo can masiixi dajaal masiix dajaal warkaa idinkaga sheegi jiray war lamid ayuu ii sheega weyaan oo indhihiis kusoo arkay xadaanii wuxuu ii warramay anahu ninka la yihahdo tamiim rakiba inuu fuulay fii safiinatin doon baxriyatin ee bad loo nisbeeyey maca alaaiina soddon lala jiro rajulan oo nin oo min lakhmin reer lakhmi ah iyo judaam labadaa qole lakhmi iyo judaam waa laba qolo asalkooda ka soo jeedo yeman oo qaxtaaniyiin weeyaan marka jasiirat alcarab ayay degeen qaarna waxay ku dambeeyeen dhankan jasiirat alcarab iyo meesha la yidhaahdo way kala firaaeen aad bay u kala firaareen weeyaan meelo badan ayay tageen raggaas marka qolyahaas ayaan isla fuulnayn weyaan doonta falaaciba bihim inuu ku ciyaaray marka inay doontu la fuuli weyaan falaaciba uu ku ciyaar bihim ayaga almawju hirka shahran bil fi lbaxri badda badda ayaa inta ku kacday kadibna baddi ayaa dhan muxuu ahay ay jiraan iyo meel ay socdaan ay garan waayeen halkaas bay hayhaabayeen weyaan uma intaa kadibna arfa'uu inay magangaleen oy u qaxootiyoobeen ilaa jasiiratin jasiirad ama adow ay u dunmeen weyaan ay u dunmeen oo fi lbaxri badda gudaheed ahaaday xataa maqrib ashamsi qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro weyn ama wakhtigeeda fa jalasuu kadibna waxay ku fadhiisteen fii aqrubi safiinati doonti laashayaalkeeda yaryaraa doonta markay muxuu ahay ay markab weyn ay tahay laashash yar yar iyo dooman yar ayaa oo lagu adeegto ayaa waxaa weeyaan saaran oo badda xatii haddii mararka qaar haddii aad bahalki markab inuu dagaa ay noqoto dadka ay fulaan oo lagu badbaado amaba danaha lagu soo guto biyaha lagu soo qaato oo tuulooyinka iyo waxyaabahaas wax looga soo qabsado laashashkii ee marka muxuu ahaa fa ay ku fadhiiseen fii aqrubi safiinati doonti iyo markabkii laashashka yaryaraa oo saarnaa ay fuleen weyaan fadahaluu ay galeen aljasiirata jasiirada ay galeen falaqiyatum ay la kulantay daabatun daabad iyo xayawaan ay la ahlabu ee aad u timi adag kaiiratu shacri ay badan yihin ahlabku waa timi adayga laa yadruuna aynan garanaynin maa qubuluhu qaybtiis hore waxay tahay min duburihi qaybtiis dame horey gadaal meel inuu mxua kugu sii jeeda iyo inuu kugu soo jooda inuu kaa sii jeeda aan la garanayn weyaan timihii ka bax awgiis min kadrati shacri timaha mxua badnaanteed awgeed fa qaaluu waxay yihahdeen waylaka waylaka halaagaaday maa anti adi maxaa tahay waylaka halaagaage maa anti adi maxaa tahay fa qaalat waxay tihi ana aniga aljasaasatu jasaasa ayaanahay qaaluu waxay yidhahen wama aljasaasatu jasaasana maxay ahayd hogaabaaye qaalat waxay tihi ayuha alqowm warqolow dadow intariquuna keena ilaa hada rajul ninkaa noo keena oo fi dayri dayrka ku jira dayrka waxaa weeyaan meesha lagu cibaadaysto dadka suufiyada waxyaaba ay ku cibaadaysanaya dayr loo yaqaanaa dayrka inoo keena weyaan intaliquu ina keena ilaa hada rajul ninkaan oo fi dayri dayrka ku sugan fa inahu asaga ilaa khabarikum khabarkiina iyo warkiina bilashwaaqin aad u danayna oo aad u jecel weyaani balkaali ina keena noo geeya qaala wuxuu yidhi marka lama samat markay noo magacaabtamiim baa dhihi lama samat markay noo magacawday lana aniga rajula nin ay noo magacawday fariqnaa minha waan ka baqnay aad baan uga cabsoonnay weyaan an takuuna inay ahaato shayaanatan shayaanad inay tahay ayaan ka baqnay qaal wuxuu yidhi fanalaqnaa waan tagnay siraacan deg deg anagoo aana baqsan oo aad u naxsan ayaan muxuu markiiba dhaqaaqna weyaan xataa dakhalna ilaan ka galna addayra meesha faida fiihi iyada uu ku sugan yahay acamu insaanin qofkan ugu weyn aad ku sugan yahay weyaan raynaahu aan aragnay qatu weligii khalqan xagga abuurka wa ashaduhu u darnaan badan ya wiaaqan agga xirxitaankana uga darnaan badan weyan aad loo xirxiray majmuucatun la aruuriyey oo la suga geeyey yadaahu labadiis gacnood ilaa cunuqi qoortiisa lagu iray labadiis gacnood qoortaa lagu iray saasaa loo xihay weyaan maa bayna rukbatayhi labadiis biadid baa qoran marka balte abaan waa u qadarantahay biadiid dhagabir lagu xirxiray weyaan qulnaa waxaan idhi waylaka laagaage maa anta adi maxaa tahay hogaabba'i maxaa tahay qaala wuxuu yidhi qad qadartum waad awoodeen calaa khabari khabarkayga gacantaad ku haysaan xirxiran oo meel idin yeelaan ahay waxaad yeelaysaan maydahe fa ahbiruunii iga warrama maa antum adinka waxaa tihiin qaal waxay idhaheen naxanaga unaasun dad baanahay oo min alcarabi carab baan nahay rakibnaa waxaan fuulnay fii safiinatin doon baxriyatin ee bad loo nisbeeyey fasaadafnaa waxaan la kulannay albaxra badda qad iqhtarama isagoo ciyaaloobay amaba eh, mxuu ahaa eh, kacay kacaamay ayaan la kulanay ikhtalama isagoo kacaamay oo waxa weeyaan dabaylihi ay ku kaceen falaciba bina almawji hirka ayaa nugu ciyaaray shahran bil buu nugu ciyaaray uma arfacna waxaan soo ama amaan u qaxootiy ila jasiiratika jasiiradaadan haadiitanna oo haddaan ku suganahay fa waxaan ku fadhiisanay fii aqrubiha laashashkeed yaraa fii aqrubiha doonti laashashkeeda yaryaraa ayaan kusoo fadhiisanay fadakhalna waan galna aljaziirata jaziirada falaqiyatna waxaana la kulantay daabatun daabad ahlabu ee mxuah tima adag kaiiratu shacri timana badan laa idra aanaan la garanayni maa qubuluhu qaybtiisa hore waxay ka tahay min duburihi qaybtiis dame min kadrati shacri timabadne awgeed awgii faqulnaa waxaan ihi waylak halaagaadi maa anti adi maxaa tahay faqaalat waxay tihi ana aljasaasatu jasaasa ayaan nahay qulnaa waxaan idhi wama aljasaasatu jasaasa maxay ahayd qaalat waxay tihi icmaduu u qasta ilaa hada rajul ninkan oo fi dayri dayr ku sugan fa inahu isaga ilaa khabarikum khabarkiina bilashwaaqi mid aad iyo aad u jecel weeyaan oo aad u danayna faaqbalnaa ilayka fa aqbalna waan soo qaabilna oon soo aadnay ilayka xaggaada siraacan anagoo degdegsan wafaicna waan banay minha ayadan ka cabsanay wyan ka argagaxnay walam naaman kama aamin noqonin an takuuna inay ahayd shayaanatan shayaanad inay tay kama aamin noqonin faqaala wuxuu yidhi marka intaa markay kasii daeyeen oy neefti ka soo goday raggii ayaa wuxuu yidhi faqala wuxuu yidhi dajaal iyo ninka xirxirna ahbiruunii bal iga warrama can nahli baysan meesha baysan la yidhaahdo oo tuulo yaroo shaam ku taalla weeyaane shaam waa taqaanaa shaam marba hadii la sheego afar dal ayuu qaaliban ku dhacaya waa suuriya iyo filistiin iyo urdun iyo lubnaan taqriiban mantiqadaas ayaa shaam loo yaqaana arda shaam weeyaan marka qaryadaas baysaan la yidh can naqli baysaan baysaan meesha baysaan la yidhahd muxuu ahaa timirta ku taali iga warrama geed timireedyada ku yeelay qulna waxaan idhi can ayi shaniha xaalkeeda kiiseeba tastakhbiru aad wax naga weydiinaysaa meesha la yidhahda naqli baysaan timirta ku taalla dhinac badan baad wax naga waraysan kartaa maxaa ma baxday timir miyay leedahay ma gubatay ma badatay ma yaraatay wax badan baad naga weydiin kartaa lakiin dhanka aad u bahanta inaan kaaga warran waa dhankee dhankeen kaaga warranaa timirta ayada xaalkeeda qala wuxu yidhi asalkum waxaan idinka weydiinaya can naqliha mxuu ahaa geetimireedkeedii hal yumiru mad mira bixiya oo weli miraba laga goosta qulnaa lahu waxaan u nidhi nacamha qaala wuxuu yidhi ama inahu isaga miya yuushiku waxaa dhow anlaa tumira inaynan miro bixinin ayaa dhow weyaan oo markay miro bixinin waa calaamadihii isaga kusoo baxaaya isaga wuxuu haystaa calaamado dhowr ah oo marka calaamadaha la hela isaga uu soo bixi doono saas ayuu haystaa dajaal weyaan marka waxaa dhici karto inayn mxuu ahay miro bixinin weyaan qulnaa lahu waxaan u nidhi lahu ha qulnaa lahu waxaan u nir isagii nacam haa way miro ama inahu yuushiku anlaa tudmira qaala wuxuu yidhi ahbiruunii iga warrama can buxayrati abariya badyaraydii dabariya loo yaqaanay urdun bay ku taallaa webiga la yihahda nahru urdun webiga la yihahda nahru urdun oo macruufka ah ayay ku dhegan oo dhanka waxay ka xigtaa galbeedka ay ka xigtaa weyaan dhanka cafwan waqooyiga ay ka xigtaa baxrulmeydkana wuxuu ka xigaa koonfurtu ka xigaa barulmayidka koonfur buu ka xigaa baxra marka labadaba webigaas ayaa ku shuba laakiin baxra abariya oo hadda la sheega bad biyo macaan oo timgeeda iyo mxuu ahaa iyo caws iyo nicmo iyo ay ku hararaysan tahay baxrulmayidkana waxaa way meesha adduunka uga hoosaysa weyaane aadka u hoosaysa weyaane iyadna biyaha webiga ku shumaan laakiin dhanaan meel dhanaan oo saxara ah oo mxuu ahaa aanan lahayn wax zarci ah aad wax ku noolaanana ayna jirin marka badaas abariy ayuu ka weydiiy marka wuxuu yidhi ahbiruuna iga warrama can buxayrat abariyati bada yaraydo abariya loo yaqaan iga warrama qulnaa waxaan idhi can ayi shaniha xaalkeeda kiiseeba tastakbiru aad wax naga weydiinaysaa qaal wuxuu yidhi hal fiiha maaun biyo ma ku jiraan qaala waxay dhaheen hiya iyada kaiirat lmaa biyaheed aad bay u badan yihiin qaala wuxuu yidhi ama ina maaha biyaheeda miya yushiku waxaa dhow an yadhaba inuu tago weyaan u guro waan ka soo marnay raggii ahaa juuj oo maajuuj inay fuuqsan doonaan soo soo marin waan soo marna weyaan ayib qaala wuxuu yidhi akhbiruuna iga warrama can cayni zuqar can cayni zuqara ishii zuqar la dhihi jiray zuqartana ayadna waa saas oo kale waa tuulo yar oo waxaa weeyaan dhanka qiblada xaggeed ee kaga taala dhanka shaam kaga taalla weyaan shaam baa laga sheekaynaya qaala waxay yidhahdeen canayi shani xaalkeeda kiseeba tastaqbir waad wax wahal yazracu miyay abuuraan ahaluha bimaai lcayni isha ayada biyaheeda dadkan waa ku abuurtaan qulnaa waxaan idhi nacmaa hiya ayada kaiirat lmaai biyaheeda aad bay u tiro badan yihiin wa ahluha dadkeeda yazracuuna waxay ka abuurtaan min maaiha biyaheeda qala wuxu yidhi ahbiruunii iga warrama can nabiyi lummiyiina ummiyiinti kuwa waxaan akhrinin oonan qorin nabigooda iga warrama maa facala muxuu sameeyey qaaluu waxay yidhahdeen qad kharaja min makata maka ayuu ka soo baxay wanazala wuxuu degay yariba madiine ayuu degay yarib waxaa la dhihi jiray magaalada madiine magaca lahaan jirta weyaan intaan nabiga usan bedelin calayhi salat slam ayba iyo ayiba iyo taaba iyo yarib iyo madiina iyo addaar iyo kulli waa magacyaha magaalada madiine weyaan qaala wuxuu yidhi qaatalat lcarabu carab miyay la dagaalantay qulnaa waxaan idhi nacma ah, ninkaa xirxiran bal inta khabar waay arka wax alle wuxuu nabiga mari doono calayhi salat slam ayuu ka warramaya qulnaa waxaan idhi nacma ah. qaala wuxuu yidhi kayfa sanaca bihi muxuu ku sameeyey fa ahbarnaa waxaan u sheegnay anahu nabiga qad dahara inuu ka adkaado calaa man yalihi dadka ku dhegan oo xiga oo min alcarab carab ah oo waaaacahu weliba ay warkiisa yeeleen qaala wuxuu lahum ayaga qad kaana dalika arrinkaas miyuu ahaaday qulnaa waxaan ihi nacma arrintaa ma dhacday nacma qaala wuxuu yidhi ama ina dalika arrinka asaga miya khayru lahum ama ina dalika arrinka asaga miya khayru lahum waxaa u khayr badan an yudicuuhu ay aeecaan ama ina daaka ama ina daaka ka isaga miya oo nabiga ad ula jeeda alai khayru lahum waxaa u khayr badan an yutiicuhu ay aeecaan nabiga inay aeecaan ayaa u khayr badan oo wanaag badan weya wainii anigana muhbirukum waa idiin sheegaya canii xaggaygaan kaga warramaya warkiina marka maadaama aad idharjiseen oo wixi u bahnay aan helay iga dhegaysta marka ayb wainii anigana muhbirukum canii xaggaygaan idinkaga warramaya inii aniga ana almasiix kii isha masaxna ayaan nahay waa dajaalaan ahay weyaan dajaal ayaan nahay ushiku waxaa aan u dhowahay an yu'dana lii in lii idmo fi lkhuruuji inaan soo fa ahruja aan soo baxa faasiir aan socdo fi lardi arada falaa adacu kama taga qaryatan tuula ilaa habadtuha waan ku degay ii magaalo fii arbaciina leylatan afartan habeen waa siduu nabig sheegay alai sl slam hayra makata waa ayba maka iyo madiine intaan keen ayba waa magaalada muxuu ah madiine magaceeda weeyaan fahumaa iyaga muxaramataani calaya waa liga xaran yeelay kiltaahumaa labadoodaba kulamaa aradtu goor all goortii aan doono an adhula inaan galo waaxidatan mid oo waaxidan mid oo minhuma labadooda ka mid a ah, istaqbalani waxaa iga hortaga malakon malag baa iga hortaga biyadihi gacantiisa ay ku sugan yahay sayf sayf saltan weliba la siibay seef muxuu ahaa eh, saas walala cula oo siiban ayuu gacanta ku haystaa weyaan malag kasta yasudunii canha wuu reebaya wa ina calaa kulli naqbin jid minha jidadka mxu magaalada labada magaalo ka a ah, malaaikatu malaaika ayaa taagan oo yaxrusuunaha ilaalinaya weyaan qaalat waxay tihi gabadh faatima binti qays radia allahu tacala anha ardaha qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal slam watacana qaala rasul rsulka wuxuu qaalat waxay tihi faatima qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm waacana isagoo duray bimakhsaratihi ultakigiisii cala mimbar isagoo mimbarka ultakigiisa ku duray wuxuu yidhi hee haadihi ayba haadihi ayba haadihi ayba aybada uu ninkaa dajaal sheega waatan ayba waatan ayba waatan ayuu nebig yihi sal allahu aleh ali waslm intuu ushi mxuah saas ugu mxuu ah duray uu ku qotamiyey ayaa wuxuu yidhi ayba waatan ayba waatan ayba waatan ayuu nebig yihi sal allahu aleh ayb yani madinata madina abi ula jeeda hal kuntu miyaan ahaaday xadatukum dalika arrinkaas mid idinkaga sheekeeyey oo warkaa idiin sheegay miyaan ahaa faqaala naas dadka waxay yihahdeen nacamha fainahu shaniga wuxuu yahay ajabanii wuxuu ajabiyey xadiiu tamiim ninka tamiimga xadiikiisi warkiisa ayaa ajabiyey anahu isaga waafaqi inuu waafaqay aladii hadalkii iyo xadiidkii iyo sheekadii kuntu aan ahay waxadiikum mid idiin warrama canhu dajaal xaggiis iwa can madiinati madiina iwa makata maka nabiga arrintan idinkaga warrami jiray ina iswaafaqeen aad i cajabiyey marka inaan idin warrama ayaan jeclaysta weyaan hooyay inahu isaga ninka la yidhaahdo eh, dajaal fii baxri shaam badda shaam ku taalla ayuu ku dhex jira aw baxra alyaman ama yaman baddeeda ayuu ku dhex jira ayuu nabi yidhi sala allahu aleh waali kadibna nabigu ka wuu ka dulbooday laa mayuu yidhi maya intaad war sheegto qofka aad tidhahdo hebel wuxuu ku sugnaa maya wuuu ku sugnaa mxuu ahaa sigiska soo lama dhah saas weyaan warki inaad m warka hore intaad iskaga soo booda aad warkii xaqiiqada u daadegto waa dhacdaa sooma marka arrintaas ayuu nabig yidhi laa maya bal min qibali lmashriq dhanka qoraxda ay ka soo bahaysa xaggeed bad ku taalla ayuu jira ayuu nabig yidhi sala allahu alay ali wasalam ayib maa huwa maadaas marka iyada meel xagga hala dhigto maadaas waa zaa'ida marka qur'anka ay u jirtan waxa la yihahdaa sila ayaa la yihahdaa maada xagga iska dhigta marka huwa min qibal lmashriq dhanka qora kasoo bax ayuu nabiga ayuu ninka ku sugan yahay ayuu nabiga yihi sala allah alay huwa isaga min qibali lmashriq dhanka qoraxda ay kasoo baxeed xaggeed bad ku taalla gudaheeda ayuu ku sugan yahay weya baddaas gudaheeda maa huwa ay huwa min qibali almashriq maada haddana iska tuuratan kale xagga hala dhigo huwa isaga min qibali almashriq dhanka qoraxda kaso bae xaggeesa ayuu ku sugan yahay maada kale xagga dhigo huwa isaga halkaas ayuu ku sugan yahay marka saddexdaas ma ha taalo waxaad garanaysaan dabtiga saxaabada nabiga calayi slat slam faatima binti qays radia allahu tacala anhu ardaha ilaa uu imaam albukhaari xadiidkan qorayay inta ka dhexaysa inta ayada in kastoo ay soo marta lafdigaas ziyaadada ah oo haddii la sugo xataa macnihi warogma lagama qaadaynin say u dabtinayeen xadiidka nabiga kutusaysa alai slat slam nabigan waa garanaysa calayi slat slam markii saxaabigu intuu ducada u akhriyey uu kadibna uu yidhi wa binabiyika aladii arsalta markuu nabiga u arsalta ayuu nabiga ku lafdiga xataa in la dhowro saasay u jiri jirta dabtiga iyo siday u sugayaan saxaabada nabigeena alai sl slam in ragga ka dambeeyey oo axaadiista nabiga noo ilaaliya ay kutusinaysaa weyaan ayib wa awmaa nabigu wuxuu ku farfiiqay biyadii gacantiisa ila almashriqi dhanka horada ka soo baxaysa ayuu nabigu u fiiqay weyaan qaalat waxay tihi gabadhii faatima binti qays radi allahu tacala anhu ardaaha faxafidtu waan ka xifdiyey oon ka koobiyey iyo qisadaas waxaan ka koobiyey min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali nabigeen ayaan ka xifdiyey ay leedahay weyaan marka dajaal waa kaas waa nin nool oo halkaa ku xirxiran oo nabi nuux calayhi salaatu wasalaam calaa nabiyina intaas uu mxua ugu degi jiray tamiim daari radi allahu tacala an ardaa indhihiisu ka soo qaaday nabigeenna calayi slat slam uu mxua la fuulay uu tamiim qisadiisa wariyey waxaa culimada ay leeyihiin raximahum allah raxmatan waasica tamiim addaari markuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu warkiisa soo qaatay uu ka warramaa wax badan baa laga faa'idaa laiifa xadiiiya badan ayaa ku jirta iyo axkaam arrinta ayada horta fadliga ninka tamiim la yidhaha tusinaysaa ilaa nebi maxamed a wax ka warya alayhi sala slam ninuu maxamed wax ka warnaa ka warraba maadaama uu tamiim ka wariyey inay bannaan ninka fadliga badan inuu nin ka fadli badan inuu wax ka wariyo ood cilmi ka qaato inay banaanta tahay waa daliil cilmigaan leeyahay oo sheekh fulan baa layihahdo magacan wataa oo muxuu ah nin iga cilmi yar kama qaadanay maya baabkeeda marka nabi maxamed alayhi slam inuu ka wariyey tamiim daari nabi maxamed iyo tamiim meesha isu joogaan alayhi salatu slam iyo tamiim radi allahu tacala meesha oo garan kartaan bayna asamaa wal ardi isu jiraan ayadna waa tan kale qofka taabica ah oo qofka ardayga ah inuu sheekhiisa muxuu ahaa wax ka qaata asala ah, laakiin inuu sheekha ardaygiisa wax ka qaata ayadna waa laga qaadanaa weeyaan sidoo kale waxaa laga qaadanaya mxuu ahay riwaayat alkhabar alwaaxid in hal qof khabar u wariyey in xugun lagu dhisi karo ayaa iyadna laga qaadanaa weyaan marka axaadiidka axkaam aad tiro badan ayaa ku jirta oo mxuu aha wakhtiga usan saamaxaynin baabu nuزuuli ciisa calayhi salaam nabi ciise degitaankiisa ayuu u baab yahay xadiidka sideed iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal ll slem waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugantay weyaan sugnaashada ayada waa sugnaasho iyo gacan u qalanta allah subxaana wa tacaala anaga ma garan karno lakin waan rumaynaynaa alimaanu bihi waajib layuushikana layuushikanna waxaa dhow oo dhow an yanzila inuu soo dega fiikum dhexdiina ibna maryama ibnu maryama maryam canugeedii xakaman isagoo xaakim ah muqsitan weliba cadaalad ah, oo fayaksira u jabiyo asaliiba saliibkan hadda qolyahan ay wataan maarata mxua gacansaa wataan oy qaarkood qoorta ugu raaraca baaburta ugu dhegan oy kaniisadaa ku dhejiyeen ka saliibka asaga inuu jebiyo saliibka ninka loo xirtay oo dartii loo xirtay waa ciise alayh sala isaga ayaa burburinta bilaabi doona wayaqtula uu laayo alkhinziira doofaarkan uu laayo wayadaca uu dejiyo aljizyata jizyada gaalada laga qaadana uu dejiyo oo yafida uu shuma almaalu maalkana xataa laa yaqbalahu uusan intuusan ka aqbalin axadun qof ayaa dhow ayuu nabiga l sal allahu aleh ali waslm inuu nabi ciise soo degay alayh slat isagoo caadil ah, kala xukuma dadka laakiin shareecada nebi maxamed buu ku xukumaya alayh slat slaam hareeco kalama lagu xukuma waana noo imaan doontaa insha allahu tacala isagoo xataa imaamnimadii salaad bixintii isagoo mxuu aha ummadda nebi maxamed isu dira oo laha adinka sal alla ly slam waxaa weeyaan adinka adinka ayaa isdujinaysaan waa noo imaan insha allahu tacala zaada fii riwaayatin riwaayad waxaa ku ziyaaday lahuma xataa takuuna ilaahay ka asajdau sujuud alwaaxidau ee keliya keligeeda khayran mid ka khayr badan min adunya addunyada wamaa fiiha hal sujuud in adduunyada iyo wixii kusugan ba ay ka khayr badnaata ilaa waqtigaa laga gaaro weyaan xadiidka sagaali kontonaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga weri radi allahu tacala anhu qala wuxuuhi jaabir samictu nabiya nabigaan ka maqlay sal ll slam yaquul isagoo leh laa tazaalu kama zuulaysa daa'ifatun koox min ummati ummadayda ka mid a yuqaatiluuna inay ku dagaalamaan cala alxaqi xaq ku dagaalamaan daahiriina ayagoo weliba muxuu aha muuqda ilaa yowmi alqiyamati maalinta qiyaamo duhuurka macnaheeda ma ahan ayaga adduunka dhan waxukuma macnaheeda ma ahan laakiin xaqi ay ku taagan yihiin weyaan qaala wuxuu yidhi fayanzilu ciisa bnu maryama nabi ciisa oo ina maryam ayaa soo degi fayaquulu wuxuu dhihi doonaa amiiruhum kooxda ayada amiirkooda wuxuu dhihi doonaa tacaal warniow kaali ow salli lana naduji salaadda naga bix nabi ciisow fayaquul wuxuu le laa maya maya ina bacdakum barkiin calaa bacdi markar umaraa adinka umaraisu oo madaxay soo ahwayaan takrimatan takrimat allaahi alle karaamayntiis ay arrintaeda anig inma dujinay inama horkacay wayaan adinka ayaa waxaa way isdujinaysaan saas ayuu muxuu ah dhihi doonaa calayhi salatu slam marka nabi wuu soo degi doonaa qolyahan gaalada marka rafaadsan oo waxaa weeya nabi ciise ilaahnimada iyo canugnimada u sheega iyaga ayaa waxaa weeyaan waxa ay wataan oo saliibka ayuu ka bilaabi doonaa wuxuu jibiyo waxuu jibiyo ood burburiya asagu ka bilaabi doonaa oo aynu kulugoi doonaan marka maanta ay u roontahay inay iskaga soo laabtaan oy waxaa weeyaan nabi ciise calayhi salatu slam bedelkiisa nabi maxamed galay isku diin weeyaan walaalo weeyaan waa isrumeeyaan kana wuu rumaynaa kana wuu rumaynaya annaga nabi ciise waan rumaysannahay bal wax u diidan ayaga ay nabi maxamed rumeeyaan maxaa weeyaan sala allahu calayhi wasalam marka waa wax imtixaana mogta dad imtixaamowa faman zuyina lahu suua camalihi faraawa xasana baabu tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaanka min maqribiha dhankaa u dhacaysa oo ka soo baxda oo calaamadaha saacadda qiyaamo weyn ka mid ah ayuu baabi baabkan weeyaan xadiidka lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyama dhici doonta xataa tatluca shamsu qoraxda ilaa ay ka dhalaato oy ka soo baxda bimaqribiha dhankaa udhacayso weyaan fa idaa alacat haddii ay dhalato oy ka soo dhalato dhanka qoraan ay udhacayso ay ka soo baxdo oo fara'aaha naas dadka ay arkaan aamanuu way rumaynayaan ajmacuuna dhammaantood ilahay bay rumaynayaan fadalika arrinka isaga ah goor weeyaan rabbi ayadda uu ku yidhi weeyaan laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaaniha khayra marka ayada waa tafsiirka iyo cadaynta ayadan iyad nabi yiri sal s laa yanfac uusan anfacaynin nafsan naf iimaanuhaa rumaynteeda rabbi ay rumaysa ma anfacayso ma uusan anfacaynin weyaan naftaasoo lam takun aanan ahayn aamanad mid rumaysay min qabli horaan aw kasabat ama ku shaqaysatay fii iimaaniha iimaankeeda khayran mxu wanaag ku shaqaysatay naf gaal lahayd iimaan iyo islaamim lagama naf caasiyad ahaydna oo ilahay ku caasisa oon iimaanka ay lahayd islaamnimadii iyo iimaanka ay haysatay aanan cibaado wanaagsan iyo khayr kula imaaninna aan laga aqbalaynin wey maalinta iyada inay tooba keento walaa taquumanna saacad saacadda qiyama waa dhici doonta way waqad nashara iyada uu fidiyey ay fidiyeen alrajulaan laba nin maradooda baynahuma dhexdooda ay ku fidiyeen falaa yatabaayacaanihi aynan kala gadanaynin maro ay kala iibsan rabaan aysaan u fidiyeen ila mada marka iibsana waa la fidini si loo fiiriyo ama loo ogaado cabirkeeda waxyaabahaas labadii nin kii gaday kii gadana ay kala fidiyeen ayagoon kala gadanay qiyaamada kudulacaysa weyaan oo labadoodiiba naft ka dhacaysa walaa yatwiyaani ayna duubaynin oo isku laabanaynin weyaan wala taqumana saacad saacad qiyamada dhici doonta dhici doontaa waqad insarafa iyada uu kasoo laabtay arajulu nin uu la soo laabtay bilabani liqxatihi hashiisa irmaanka ahayd ama adoolada ahayd caanaheeda isaga intuu kasoo maalay kasoo lisay kadibna oo la soo laabtay ayuu muxuuaha ku dillici doontaa falaa yadcamuhu uusan quudanayn uusan cabaynin oo hintaas laguma simaayo canihiguu soo qaatay neefku ka maalay inuu cabo sooma raba laguma simaayo wey nafta ka dhacayso wala taqumana saacad saacadda qiyaam waa dhici doontaa oy ku dullici doontaa nin bay ku dullici doontaa weeyaan wa huwa yaliitu isaga uu dhoobayna dhooba uu marina xawdahu darkiisa weeyaan falaa yasqi uusan fiihi usan mu xoolihii ku waraabin doonin darka ama waxyaabahan xoolaha lagu waraabiyo ayaa dar la yidhahda ama bir ha ka samaysnaado ama dhoobaha ka samaysnaado ama geed ha ka samaysnaado amaba shamiinto iyo smith ha laga sameeyo hadba laakiin waqtiga asaga wuxuu ahaan jiray in la dhoobeeyo oo muxuu aha marka la dhigo iyo waxyaabaha la mariyo oo dhagxaan loo dhigo oo la hagaajiyo si geela iyo waxyaabahaas markay cabayaan aynan u taraarin o u duminin waa in loo sii diyaariyo ceelaya loo sii noqdo marka qofkii isagoo waxawaay dhoobayna xoolihii oon u imaanin ayay ku dullacaysaa kadibna xoolihiina ma waraabin doono weyaan falaa yasqi fiih ma ku waraabin doono weyaan walaa taquumanna saacad saacad qiyama way waqad rafaca iyadoo uu kor u qaaday qofkii uklatahu cunadiisii ukladii waa halkii afkashi uu kor u qaaday weyaan ilaa fiihi afkiisa u qaaday falaa yadcamuha uusan quudanaynin ka saas qaaday intuusan afka gelinin ay qiyamada ku dhacaysaa naftaa ka dhici weyaan qiyaamada marka ay u dhacaysaa ashraadeedana waa noocaas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali wasalam fasalka labaad alfasl athani fasalka labaad sifatu lqiyaamati qiyaamada sifadeeda ayuu muxuu ahaa fasalka labaad alfasl thani faslka labaad sifat qiyaamati qiyaamada sifadeeda ayuu mxuu fasal yahay baabu qiyaami saacati saacadda qiyaama dhicitaankeeda ayuu baab yahay calaa shiraari lkhalqi khalqiga ka ugu sharta badan kudilcitaan ay ku dullacayso ayuu u baab baabkan weeyaan oo qiyaamada marka dhacayso ummadda ay ku dhacayso intuu rabbigan khalqi subxaana wa tacala dadka ugu liidan oo ugu sharta badan weeyaan ugu xishoodka xun lidaalika waxay muteen in qiyaamada ay ku dullacdo xadiidka kow iyo lixdanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey can inabiy sal slam cbdillahi bn mascuud aba cabdiraxmaan alhudali weeyaan ninka isaga ah ree bani zuhra nimanka la yihahda ayuu ahaa nin ka tirsan ayuu ahaa raggii islaanimada ugu horreeyey oo soo islaamay ayuuna ka mid ahaa radia allahu tacala canhu ardaa labada hijraba uu hijrooday oo xabashana uu hijrooday ardalxabasha madiinana uu hijrooday ragga mustadacfiintu aadka loo dhibaatayn jiray ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu ardaa oon tolka fiican meesha ku lahayn magaalada maka wuxuuna ahaa isagoo nooca ah nin aad u laf oo tabar daran niminka reer qoraysheed qof ka xanaajiyo oo qur-aanka kariimka ah ku jahra kula jahra magaalada muxuu ahaa maka gudaheeda khaasatan kacbadana isagaa u horreeyey oo weliba laba maalmood ku celiyey ilaa sida loo garaacayay oo nabarka loogu waday jirkiisa meel laga gartay la garan waayo jasaasidan ka sheekayn haddoo kale dhiiggii wejigiisa iyo adha iyo ahaa iyo dushiisa la kala garan waayo weyaan heerkaasuu gaaray saa loo burburiyey maca daalika iimaankiisana aadku u xoog badnaa nabigeenana sala allahu aleh waali wasalam uu qur ka dhegaystay iqra' calaya ninka uu lahaa kadibna ilaa uu nabigeenna alai slat slamdhegaysi u dhegaysanay uu ka gaaro fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika ala haaulaai shahiidan kadibna uu nabigu ku yidhi alai slat slam xasbuk kadibna uu nabigeena alai slat slam nabigu ku tilmaamay alahi slat qofkii raba quraanka inuu barto oo sidii lagu soo dejiyey qur sidii lagu soo dejiyey isagoo fresh ah oo qur-aanka ah sidii loo soo dejiyey inuu ariya sida uu ariya cabdullahi bn mascuud ibnu cabd nabiga ku magacaaba alai slat ha u ariya waa nabiga alai slat slam cilmi buuxa oo socda ayuu ahaa nin aad tabardarna waa ahaa culimada saxaabada rag ugu cilmiga badanna wuu ahaa radia allahu tacala canhu xilligii sayd cumar radia allahu anhu arda in badan oo ka ah weliba khaasatan wakhtigiisa dambe iyo sayd cumaan qayb mxua khilaafadiis ka mid ah ayuu iyo qadaaga qaadinimada labadaba kuufa u hayay radia allahu tacala anu arda soddon iyo labada hijrada nabigeen ala markay ahaydna wuu geeriyooday cabdullahi mascuud radi allahu tacala anhu arda ayaa wuxuu leeyahay cani nabigu wuxuu ka wari sal slm qaal nabiga inuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyama dhec doonta ilaa calaa shiraari dadka kuwooda ugu sharta badan dushooda mooyane kuwo kale kuma dulacda weeyaan kuwa ay ku dulacaysa oy saacada ku dul qarxaysa waa kuwa dadka ugu sharta badan ayuu nabigeen leh sal alla alay slam xadiidka laba iyo lixdanaad can anas bin malik radi allahu anhu arda qaadimi rasuli illahi waay sal alla alay slam rasulka alle sal allahu alay slam qaala rasuulkan wuxuu yidhi laa taquumu saacatu ma dhici doonto xataa laa yuqaala ilaa laga dhihin fi lardi arrada allah allah qiyaamada ma dhici doonta ilaa ahay aan laga dhihin allah allah oo cid allah allah dhahdaba ilaa muxuu ahay laga waayo oo dadka ay wada islaamnimada ka tagaan oy xoolo noqdaan sida noo imaan doonta insha allahu tacaala yataharajuna ka taharaju alxumur waan soo marnay sooma marka waxaa weeyaan ma dhecayso ayuu nabig yidhi alai sl slam laa taquumu saacad saacadda qiyam ma dhec doonto xataa laa yuqaal ilaan laga dhihin fi lardi arlada allah allah weyaan baabu waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama aayaddaas ayada fasirkeeda xadiid fasira ayuu baabkan u baab yahay weyaan baabun waalardu arladana jamiican dhammaanteed qabdatuhu qabashadiisa ayaa ay ku sugan tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xadiidka saddex iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabi can nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi yaqbid allahu alla weyne ayaa qabto alarda arada ayuu qabtaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo saas u qabtaa weeyaan sifada iyo ariqada loo qabana anaga ma naqaan lakin qabdiga waa la yaqaana qabdi marka la yidhaha hala qabto qabasho waa la yaqaana lakin ariiqada isay tahay iyo sida waa loo qabanayo annaga muxuu ahaa ma naqaan tafaasiishada weeyaan nam yaqbid llaha la weynaya qabta yowma qiyaamati yaqbid llaha la weynaya qabta alarda arda yowma alqiyamati maalinta qiyama wayui sama samadan uu duuba biyamiini midigtiisa ayuu ku duubaa weyaan uma yaquulu wuxuu dhahayaa ana almelik anaa boqora ayna muluku lardi arada boqoradeedii aawey maanta aniga ayaa boqor ahay boqoradii adduunka xaggay jiraan weeyaan liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar jawaabtaasay noqonaysa weyaan baabun fi lxashri xashriga ayuu u baab yahay baabkan weeyaan isa soo aruurinta lisoo aruuriye ayuu u baab yahay xashri marka la yidhaahdo inta badan waxaa la yaqaanaa xashriga qiyaamo adiladana mutawaatirka oo waadix ahna aad waxay ugu warantaa xashrigaas maalinta qiyaama oo waxaa weeyaan qaacan safsafan laa tara fiha ciwajan wala amta halkaas muxuu ahaa safraaga oo cad oo bannaanka noo imaan doonta insha allah tacaala oo qof calaamo kula uusan jirin in la soo ururi doono taas ayaa asala weeyaan laakiin adilada axaadiista noo imaan doonta qayb ka mid ah waxay cadaynaysaa intaanan qiyaamada dhicin ka hore xashri kale ururin liis uruuriyo inay dhici doonto oo meel walba laiska keeno oo laisku soo uruuriya meesha la yidhahda arda shaam arda almaxshar arda shaam oo dad muxuu ahaa iskooda u tagaan amaba dad waxaa weeyaan dab uu kaxayn doona oo halkaa laiskugu tegi doono ayuu nabigeena cadday sala allahu aleyh waali waslm waa noo iman doontaa marka xashriga marka laga warrama waa labadood xashriga weynaa oo bacda mxua nafki fi suur oo kadibna nafka markii mxuua nafkiga labaad weliba oo aruurintaad lisu ururin doono oo banaankaa laiskugu keeni doono oo ah, mxua iyo wamaa ilaa dalika iyo qiyaamadii ahwaasheedii iyo tan ka horraysa oo intayna dhicin ka hore laakiin ay qiyaamadina ay kaabiga soo saaranta weeyaan ayb xadiidka afar iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu an nabi wuxuu ka yiri sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi yuxsharu kulmin doonaa waa la soo ururin doonaa loo kulmin doonaa calaa alaai araa'iqa saddex jidood saddex jidood ama saddex jid ayaa lagu soo ururin doonaa raaqibiina raahibiin kuwa naxariisdoon ah cadaabka carar ah raaqibiina naxariisdoon iyo khayrdoon raahibiina baqdin iyo cabsi darteed u socda weeyaan kuwaas waa guruub wa itnaani laba calaa baciirin hal rit isla wataan oo midkaan afuuri kanaa mxuu ahaa nasani wamaa ilaa dalik wahakada isla wataan aaaaaiinsla saaran aarbaatun aar calaa baciirin rit isla saaran acahratu toban oo calaa baciirin isla saaran rit weyaan tacaqub wa waa ku kaltamayaan kanaa fuuli dhowr kilomitru saarnaani kadibna kii kale ayaa fuuli dhowr kilomitru saarnaani kii kale ayaa fuuli saas weyan hadday laba yihiin midba qaybu saarnaani wahaakada tacaqubkaas ku imaan doonaan weyaan meesha loo socdo agee marka waa ardalmaxsharti adduunka weyaan waa shaam wa taxshuru baqiyatuhum kuwaadi waxa weeyaan harsana waxaa soo ururin doona annaaru dab ayaa soo ururin doona dab ayaa kici doona waliba nabigaana suu cadday qaaru cadan magaalada cadan bartamaheed ayuu ka kici doonaa dabka kadib dadka way soo maxaa ka yaacayaan dab markuu qarxa waa laga yaaca soomaan marka wuu soconaya waa noo imaanaysa hadda xadiidkaaba cadaynaa weyaan wataxshuru waxaa soo ururisa baqiyatahum kooda soo haray annaaru naar baa soo ururisa taqiilu macahum ay la qaylulsanaysa oy la xayu qaaluu meel alle meeshay qlisadaan ay degaan way istaagi socodkay joojini meeshii ay ku nastaan way kula nasani oo socodkay joojini o subxaan allah wa tabitu way baryaysaa macahum ayaga xayu batu meesha ay baryaanna waa ila barye oo hurdadii kama halaynaysa laakiin markii ay muxua waagu baryana socday bilaabi inay kaciso muxuaha way tarcinaysaa weyaan subxaan allah wa tasbixu macahum way la waabaraysanala waabarisanayaan wa tusbixu macahum ayaga ay la waabarisanaysaa xayu asbaxu meesha ay waabarisaan weyaan ay la kallahaysaa watumsi maca waa la galabaysanaysaa xaydan amsoo meeshay ku galabaystaan oo halkaas ardulmaxshar ayay u kaxaynaysaa weeyaan dab socday maad u istaagi oodan daban karin ka cararo ka guurwa ka qax nacam xadiidka lix iyo shan iyo lixdanaad can caaishata waxaa le um lmuminiin radia allahu tacala anhu ardaha caaisha um lmuminiin waa taqaanaan sheeko badan iyo warbixin badan uma baahno waxay dhalatay radia allahu tacala anhu ardaha hijrada nabigeenna bixada nabigeenna calayi slat slam marka nabiga lasoo bixi kadib afar sano amaba shan sano ayay dhalatay aabbaheed waa taqaanaan waxaa weeyaan abubakr sidiiq weeyaan waa nabiga cala sl slam wasiirkiisa runta ahaa waa saaxibkiis id humaa fi rabbi ku tilmaamay wa tacala saaxibkiisa rabbiga ku tilmaamay id yaquulu lisaaxibihi qofka muxuu ahaa saaxibnimada nabiga rabbi ayaa ku tilmaamay rabbi ayaa ku tilmaamay caza wajal ninka ayaa dhalay islaamnimada ayadoo muslim leeyahay ayay dhalatay radia taala tacala canha ardaaha marka caaisha radia allahu tacala anha ardaaha nabigeena calayhi slat slam ayaa lagu daray iyadoo lix jir ayaa lagu mahriyey sida abubakr ay ku mahriyey iyadoo sagaal jir ah nabigaa loo hooyey calayhi salaam sagaal jir ayay ku qaangaartay o islaam weyn ku ahayd waliba dumar aad u weyn ayay kaga caqli badnayd oy kaga xikmad badnayd radia taala tacala anhu ardaha waxaa lagu tiriyaa oy ka tirsan tahay saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadka ugu cilmiga badan culimada saxaabada nambarada haddii nambarka labaaday soo gelaysaa bacda abi hurayra radia allahu anhu ardah laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid ayay nabigeena ka waraysay sala allahu aleyh waali qof sahlan ma ahayn caaisha radia allahu anhu ardaha eh, runtii xikmad iyo wax badan ayaa jireen oo runtii in laga sheekeeyo aad ay u baahan tahay eh, waxyaabaha la yaqaan waxaa ka mid ah qisadii aad taqaaneen oo qisat alifk ood ilaahay subxana wa tacaala fowqa sabci samaawaat uu ka baryeelay ina aladiina jaauu biski bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum ma min alimi waladii tawalaa kibrahu minhum lahu cadaabun aliim marka waa taqaanaan qisadii dhirarka badnayd oo been abuurka ahayd iyo markii dambe sidii ilaaha subxana wa tacala uu baryeelay waad garanaysaan mar intuu kuul ka luntay mar labaad marka iyada laftirkeeda kuul luntay oo ka luntay weliba ay soo cariyeysatay ayaa sabab u ahayd mar kalena sidaasoo kale kuul ayaa ka luntay markaasaa ah, kuushii ayaa baaritaankeedii rag inta loo diray a ah, waqti dambe lagu gaaray meelna meeshana meel biyala ma ahayn markaasaa ah, abubakra loo yimid o waaa lii caaisha waxay samaysmmiyaa lagu sheegay caaisha waxay samaysmiyaa lagu sheegay nabiga ala sl slam kuul xuna luntay darteed ay nabigiis dadku waxayirtay meel oonlaana waa la jooga oon biyo lahayn markaasaa u yimid meerkaasu u yimid nabiga marka wuxuu ku jiifa alayh slat slam ku dangiigsan yahay mxuu ahay dhabteed ayuu nabiga saa u jiifa markaasaa waxaa intuu u yimid ayaa halkaas kelida ah, wuxuu bilaaba inuu iga duro markaasaa wax uu yidhaahdo ma nabigaad saa yeeshay ood saxaabadii aad kharibtay oo dadkiioo meel biyo lahayn aad saan u gashay marka inuu eedeey markaas xanuun badan ay leeda radi allahu taala anu ardaha waxaa iga reeba inaan boodo oon kor u boodo qof dee la jugayna waa taqaanaa inta loo qaatay qoray amaba far saas loogu muda waad garanaysaan inaan dhaqaaqa waxaa ii diidaan nabiga alai sla inuu kaca ayaan diidayaa bal arka gabadhaas yar xikmadeeda iyo waxa ilahay u geliy subxaana wa tacaala markaasaa waxaa dhacday markiiba aayad tayamuma soo degtay isla fadhigii waxaa soo degay in gebagabada lagu weysaysto oo lagu qabaysto oo waxaa weeye janaabadii la iskaga bixiyo oo markaasa waaa saxaabadii sharti u arkay ayaa waay tahniyada ugu yimaadeen waxay dhaheen maa hiya biawala barakatikum ya ala abi bakr hee abu bakrow barakadiina tii u horraysan maaha wax badan oo adinka dartiin ilahay uu nagu siiyey oo tiro badan ayaa jiro islaamnimadanba waxaa weyaan ragga dhabarkooda ay ku istaagtay ninka ugu horreeyey oo diintan nabi maxamed alai sl slam maalkiisa iyo naftiisa iyo ehelkiisa ku difaacay abu bakr ayuu ahay radi allahu taala an arda marka umil umin caaisha radi allahu tacala an ardaha weyaan waxay dhalatay afarta ama shanta bicsada nabigeena kadib alayh slat slam geerideedana waxay ahayd toddobai kontonkii hijrada nabigeena alai slat slam ramadaan abu hurayra radi allahu tacala anu ardahu asagana wax badan aan ayaa ku tukaday baqiic ayayna ku dugan tahay radia allahu tacala canhu ardaha waad garanaysaa nimankan ay ku hayaan iyo iyo sida ay u nacladayaan ilaahay qof subxana watacaala uu todoba samo ka kore uu kasoo baryeelay ayay la taagan yihiin waa zaaniyad la taagan yihin nabi maxamed cudugiisa la cadaabaya zaaniyad ayuu geliyey wamaa ilaa dalika marka uu kula tacaamulay marka waad garan kartaa nimankaas islaamnimada isku meel nooma jirta islaamkooda waa islaam kale annaga islaamnimada aan haysano iyo islaamnimadooda waa mid muxuuah kala duwan weeyaan marka ha la ogaado arrintayd waadna ogsoontihiin aad ha loo baraarugsanaado oo dadka ayay ku khaldamin nimankan islaamnimada muxuuah calankeeda wada oo waxaa weye islaam baan wadnaa almowt liamriika almowt liisraa-iil calamkooda waa noocaas geeriha usugnaata israa'iil geeriha usugnaata maraykan halkaas salaad walba kadib saasay la istaagaan waad garanaysaan sooma laakiin waxba kama jiraan waa been waa laisu beenguuraya wax ka jira haba yaraata lama arka weyaan ayib caaisha waxay leedahay radi allahu tacala anhu ardaa qaalat waxay tidhi qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem tuxsharuun kulmin doonaa xufaatan adinkoo muxuu ahaa kabala-aana curaatan ee qaqaawan urlan waliba buriiqaba oon qoloftan idinka jarin weeyaan qaalat waxay tihi caaisha radi allahu tacala faqultu waxaan idhi yaa rasuulka allow alrijaalu ragga iwa annisaau haweenka yanduru bacduhum barkood miyay eegayaan ilaa bacdi marka kale oo ma lays eegi iyadoo la wada qaawan yahay oo booriqab la wada yahay miyaa lays fiirinaya subxaan allah gabar muslimad ah oo xishoodka marka hawlkii iyo w kumaba soo dhicinba raggi iyo dumarka wada qaawan eegaan ba mxuah sawirkii oo soo baxay fa qaala wuxuu yidhi alamru arrinta ashaddu way ka darnaan badan tahay min an yahumahum inuu murogeli yahumahum inuu murogeliyo daaka arrinka asaga oo in cawra liis eegiyo baabkaas baabkaas ma yeelin baab hadda baabkaas ka weyn weeyaan saas ayuu nabig yidhi alayhi salatu slam lix iyo lixdanaad wa can sahal ibni sacdin saacdi sacad ibnu sahal ibn sacdin ibnu malik ibnu khaalid ibnu thaclaba abulcabaas alkhasraji weeyaan alansaari saacidi radia allahu tacala anhu arda aabbihiis ninka isaga ah, intuu noolaa ayuu geeriyooday aabbihiis oo waxaa weeyaan sacad ibnu malik ah isagoo isagoo nool ayuu geeriyooday wuxuu leeyahay waxaan xaadiray dadkii labadii islacnadaysay oo suuratu nuur tadbiiqii ku soo arooray ood garanaysaan haddii laba qof intay zina isku tuuraan oo ninka naagtiisu zina ku tuuraan markhaatina ay oolin in mulaacano ay sameeyaan arbaca shahaadaatin billaah marka mulaacanadaas ayaan xaadir ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda sanadkaygana marka shan iyo toban jir ayaan ahaa magaciisii waxaa la dhihi jiray horaan ayaa la dhihi jiray nabigan ayaa u bedelay sal ll slm oo wuxuu u bixiyey sahal ayuu bixiyey nabiga magacyada xunxun amaba murugada iyo balada iyo tusina nabigu uu ka bedeli jiray nabiga saxaabadii sal allah alay wuxuu geeriyooday laba riwaayaed baa laiskugu khilaafay inuu geeriyooday siddeetan iyo sideedda hijrada nabiga markay ahayd alai slat inuu geeriyooday amaba kow iyo sagaashanka markay hijrada nabiga ahayd nabigeena alai slat laakiin waxaa sugan qof madiine ku geeriyooda oo saxaabada nabigeena kamid mid alai ninka ugu dambeeyey ayuu ahaa madiina saxaabi ku geeriyooda oo sahl ibnu sacdin saacdi radia allahu tacala anhu arda ka dambeeyey ma jira weyn qowlan waaxidan radia allahu tacala anhu arda ayaa wuuu le qaal wuxuu yidhi samictu nabiya nabigan ka maqlay sal l slm yquul isagoo la yuxsharu nnaasu dadka ayaa lasoo kulmin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calaa ardin meel arda ayaa lagu soo kulmin doonaa oo bannaan baydaaca cafraa weliba cadaankeedana boora uu ku jira weyaan waa cadaan yolaguduud yar uu ku jira cafraaga kaas weyaan ka qursatin kubis ama khibis ama rooti naqiyin ee burcad laga sameeyey oo kale weyaan rooti burcad laga sameeyey ama kibis ama canjeero burcad laga sameeyey saasuu eg weyaan ayuu nabiga alayh sala slam qaala sahlun wuxuu yidhi aw hayruhu ama sahl hayrkii wuxuu yidhi laysa uma sugnaanin ama kuma sugnaanin fiiha arlada ayada dhexdeeda maclamun astaan iyo calaamo liaxadin qofkumala weyaan maclamka waa astaan qof wax kuma astayso oo wax kuma calaamaysto oo meel fula hebel xuduudkiisa meeshaas bicon ayaa halkan ku jira soolama dhaha hebel mxua baloodkiisa bicom halkaasu kaga jira wamaa ilaa dalik soolama qof calaamo kula ama qof ay u lama arka ayuu nabig yidhi alayhi salatu salaam ayib baabu ahwaani yowmi alqiyaama maalinta qiyaama ahwaasheeda iyo dhibaatooyinkeeda ayuu baabkan u baabiyey weeyaan xadiidka toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka sl slm qaala wuxuu yidhi caraqu waxaa doona annaasu dadka ayaa dhididi doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama xataa yadhaba ilaa mxuu ahay ka galo caraquhum dhididkooda ilaa ka gala weyaan fi lardi arada sabciina diraacan toddobaatan dhudhun wayuljimhum uu ka xakameeyo oo aka afka mxu ka gaalo weyaan iljaamka waa lijaamka waxaa la yidhahdaa xakamka birta afka laga geliy faraska oo kadibna inta lagu xiro dacay loo geliyo oo mxu lagu hogaamiyo amaba lagu layliyo ayaa la yidhahdaa weyaan oo in mxuaha dhinta loo leexiyo ama dhankan loo leexiyo waa sterinka oo kale sterinka baabuurta iyo mxuu ahaa eh, shufeerka amaba mxuaha darawalka wuxuu ka wada eh, eh, shukaanta oo kale taas weeyaan marka lijaamkaas ilaa uu maxalkaas ka gaaro oo dhididkii qofka ka baxay uu halkaas ka xakameeyo halkaa uu ka gaaro weyaan wayaljumhum uu ka xakameeyo nacam yacraqu waxaa dhidi doona cafwan annaas dadka ayaa doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama xataa yadhaba ilaa uu ka taga dhididkooda fi lardi ardada sabciina diraacan toddobaatan dhudhun wayuljimuhum uu ka xakameeyo xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro aadaanahum dhagahooda uu ka gaaro weyaan oo mxuu inuu kuda uu mxuu ay ku maashoobaan ay kaga dhawaadaan weyaan xadiidka sideed iyo lixdanaad can sulaym ibni camir waxaa laga wariyey ninkaa taabiciga ah xadaanii waxaa ii warramay ayuu leeyahay almiqdaad ibn lswad ninka la yidhah ayaa ii warramay ibn camr ayaa la yihahda ibn aswad aabihi aswad lama yihahdo aabihi waxaa la yihahdaa almiqdaad ibn camr ibnu thaclaba ibnu rabiica waa ree kindi alkindi weeyaan almadini ninka isaga beder ayuu xaadiray radia allahu tacala anhu arda wuxuu geeriyooday hijrada maberi markay ahayd alayh salaat slaam soddon iyo saddexdii waxay ahayd hijrada nabiga alay slat ka hore inta hijrada nabiga aan la hijaajirin ka hore soddon iyo todoba sano ayuu ka horrey hijrada nabiga alai sl hijrada nabiga kadib wuxuu noolaa soddon iyo saddex sano macnaheeda marka waxay tahay lixdan iyo todoba sano mise mise toddobaatan sano toddobaatan sano ayuu noolaa weeyaan radia allahu anhu arda ninka asaga raggii u haajiray xabasho ayuu ahaa kadibna u haajiray magaalada madiina usoo haajiray haajir alhijratayn labada dhan u haajiray xabashana u haajiray madiina u haajiray radia allahu anhu arda kunyadiis waa abumacbad ayaa la yidhahdaa ninka asaga maxaa loogu bixiyey marka almiqdaad bn aswad maadaama abihi la yihahdo miqdaad bn camr waxaa loogu bixiyey ninka la yidhahdo alaswad ibn cabdiyaquuth ayaa hooyadiis qabay hooyadii ayuu qabay weyaan kadibna canug ayuu ka dhigtay waa canugaystay tabani tabaniga lagu diiday muxuu ahaa suurat alaxzaab uu rabbi ku diiday subxana wa tacaala oon la ogolayn oo qofka canug uusan dhalin inuu aabba u noqdo aan la ogolayn ayaa jiri jiray xataa fii sadri islaam wuu jiri jiray ninka asaga ah ayaa oo canug almiqdaad ibn aswad radia allahu tacala anhu arda lakiin magaciisa runta ah waxaa weeyaan almiqdaad ibnu camr ibnu thaclabat ibnu rabic alkindi almadini weeyaan radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi miqdaad samictu rasul rasulka alan ka maqlay sal slm yqul isagoo tudna shamsu qoraxdaa la soo dhowayn doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama min alkhalqi khalqiga loo soo dhowayn doonaa xataa takuuna ilaa ay ka ahaato minhum ayaga xaggooda ka miqdaari miilin miil qadarkiis ilaa ay qoraxda ka ahaato weyaan miilka marka laba macno baa lagu fasiraa in rakuulka iyo mxua birta lagu indhakuusho inta isu jiraan ayaa miil la yidhahdaa miilka tan kalena waa masaafadii cadigayd oo mayl inkastoo maylkaan hadda caadiga annagaan isticmaalna iyo maylka hore ay kale dheer yihiin oo miilka hore ayaa ka dheera intaas ayaa marka maxaa weeyaan la soo gaarsiin doonaa qoraxda laakiin mid mid ay noqotaba qoraxda waa la soo dhoweynaya yowma alqiyamati maalinta qiyama min alkhalq khalqa loo soo dhoweyn doonaa xataa takuuna ilaahay ka ahaato minhu xaggooda ka miqdaari miilin miil qadarkiis qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi slat slam fayakunu naas dadku waxay ahaan doonaan calaa qadri acmaalihim camalkooda qadarkiisa ay ahaan doonaan fi lcaraqi xagga dhididka oo markii qoraxda la soo dhaweeyey qoraxda intaasoo milyan oo sana oo xagga iftiin ahaan sanad ku ah iftiinka socodka iftiinka ku ah ayaa waxaa wey inoo jirta ayadoo sidaa ah ayaa haddana kuleelka inga arkaysaan iyo dhibka ay nagu hayso marka miil la soo gaarsiiye waad garan kartaan dhidid baa imaani marka kadibna man yakun qof uu ahaada ilaa kacbayhi qof uu ahaada dhididkii ilaa kacbayhi ladiis hanqawyadu gaaraya aad u yar wa minhum waxaa ka ah man yakuuna qof uu ahaada dhididkii ilaa kacbayhi labadiis wa minhum waxaa ka ah man qof yakuun u ahaada dhididkii ilaa xaqweyhi maraxirkiisa xaqweynka waxaa weeyaan labadan lafoodoo soo tagtaaganoo marada laga xirto suunkii laga xirto weyaan wa minhum waxaa ka ah man qof yuljimhu uu xakameeyo oo afka uu gaaro alcaraqu dhididka iljaaman xakameyn weyaan masalada marka ku saabsan eh, ahwaali yowmi alqiyaama iyo eh, meeshaas la istaaga oo waxaa weeyaan eh, carasaat alqiyaama ama banaankaas waa arrin aad u culus howlkiisana ma sahlano nabiga wuxuu adday sala allahu aleyh waali wasalam in maalinta iyada ah dad iyo asnaaf manaabir min nuur dilli iyo har ay heli doonaan oo ummaddaas rafaadayso oo dhididka muxuu ahaa hanqawiyada intuu ka bilowdo oo ila muxuu aha dhagaa u gaara iyo muxuu ahaa afka u gaara ee eh, dad laga badbaadin doono oo kuraas nuur ah taxta carshi raxmaan loo dhigi doono inaa jiraan ayuu nabigeena cadday sala allahu aleyh ali waslem sabcatun yudiluhum allah fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu diliga asaga waa dil lcarshi weeyaan marka dadka iyaga maalinta iyada qofka inuu ka noqdo inuu ku dadaalo muhiim waxaan isleeyahay marka asbaabta keeni karta in laga badbaado waxaa ka ah qofka inuu walaagiisa iyo xiriirintiisa iyo nusradiisa gargaarkiisa inuu siiyo islaamka uusan qabiil siinin taasaa muhiima waxaa laisku shabahi karaa dhowr jeerba muxuu ah laisku shabahay in qabyaaladda ummadda soomaaliyeed ku jirta iyo caraqa iyo dhididka maalinta qiyaama oo hadduu nabigeena ka warrama calayhi salatu salaam dadka qaban doona in awjuh shabah badan ay leeyihiin qofka soomaaliga ah qofka ugu akhyaarsan oo ugu wanaaga badan culimada qaar waxay ku tilmaameen in wa in yar wax lagu filaasho yaa telefoonka soo markii lacagta ay kaa dhamaata laba shilin iyo saddex shilin ay kugu soo harta qof waa ku filaashi karta lakin kulmaali kartid ninka ugu akhyaarsan intaas inay ku jirta anna waxaan leeyahay qofka soomaalida ugu yar oo waxa weeyaan ugu akhyaarsan in yaroo haqawiyada u gaaro sida dhididka kale bay ku jirtaa qaarna xaggey u gaaraysaa qabyaaladii jilbahay u gaaraysaa qaarna waxay u gaaraysaa maxogi iyo suunxiridki u gaaraysaa iyo maraxirki qaarna waxay u gaaraysaa siduu nabigana shege alai slat slaam halkaas iljaam inay mxu afka ay u gaarto dhididka qiyaamo marka keenna waxay kaga sii daran tahay mid ay nafta uu ka bixiyey lama hayo ilan meesha laguma dhimanayo waa lagu cadaabmaya laakiin annaga dhidid mxuu ahaa qabyaaladen waxay la sii dheer in badan oo ka ay god ugu jirta u dhimatay in badan oo ay dhiman doonaan soo saama marka masalada ayada marka waxaan isleeyahay badbaada dhididka waxaa looga heli karaa in aan ilaahay ugu dhawaana subxaana watacala inaan qabyaalada ayada haqooyada tahay inoo gaarin silaraimka iyo qabyaalada kala duwan yihin yaan laisku qaldin silaraimka waa waajib qofka raximka xiriirin waayana waxaa weeyaan ilaahay baa goyni subxana wa tacaala shaki ma lahan laakiin qabyaalada maduumka ah iyo casabiyada khatarta ah oo dhibka keentay oo dowlad laaan diin laaan aan dunya la-aan wax wal yacni khayr oo dhanna in muxuu ahaa laga digtoonaado laguna shabaa mar alla markii qabyaalada uu muxuu ahaa baabkeeda gala inuu isbarbardhigo dhididkii maalinta qiyaama war haddaad qabyaalad gasho iska yaray bahasha aqalashay dhididka ilahay inuu kaaga yaraya dhici karta inuu is yidhahdo waxaad wanaagsan hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa